بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الوكالة هذا كلي كتاب الوكالة wakaalada kitaabkeedii weeye intaynan kitaabulwakaala ka hadlin cashirkeennii xalay ee ku saabsanaa kitaabu sharika ayaan jeclahay inaan laba mas'alo oo ku tacalluqda ama ku saabsan kitaabkaas aan tilmaamo in sha allahu tacaala mas'alo waxaan u tilmaamaynaa maxaa yeeley waaqiceenna ayay ugu badan yihiin masalada koowaad waxaa weeye labadii qof ama dadkii shuraakada ahaa ee shirkadda isku lahaa ee xooluhu ka dhexeeyeen ee ku ganacsanayey haddii barhkood ay ka shaqaynayaan shirkaddii ama barhkood xagga xirfad ahaan ay u aqoon badan kuwa kale barhkaas ma loo shardin karaa yani ribix ka badan nisbadiis uu mutaysanaya maalan haddii labadan qof ay isku darsadeen toban kun iyo toban kun haaf iyo haaf bu kala leyihin somaa boqol kiiba konton iyo boqol kiiba konton uu midkood uu ka shaqaynayo ka kalena uu bannaan ka yahay shirkadda ama labadu ay ka wada shaqaynaya laakiin midkood uga xirfad badan yahay ka kale kaa xirfadda badan ama ka shaqaynaya ma loo shardin karaa nisbe ka badan nisbadiisi ah boqol iyo konton wax ka badan ma loo shardin kara maalan boqol kiiba toddobaatan ama boqol kiiba lixdan yani ziyaada ma loogu dari karaa nisbadiisii waa masalo culamadu isku khilaafeen laba qowl ayay culammadu ku leeyihiin qowlka koobaad arrinkaasi ma bannaano oo in loo shardiyo labadii qof ee shariikeynka ahaa wax ka badan nisbadii mutaysanayay in loo shardiyo ma bannaano ama shaqada ku kala bataan ama ayna ku kala badanin ama midkood mid kale haka aqoon ama yuusan ka aqoon badanin sidaa waxaa ku tegey alimaam maalik washaafici haddaba madhabka maalikiyada madhabka shaaficiyadu waxaa weeye inuusan arrinkaasi bannaanayn sababtoo ah ribaxu waxa weeyaan faa'iidadii ka dhalanaysay raasamaalka marka waxaa lagu qaybinayaa oo lagu salaynaya raasamaalka si u kala lahaayeen hadday nis iyo nis u kala lahaayeen ribixduna nis iyo nis umay noqon ma kala badsan karaan hadday shardiyaan sidaa si ka duwan caqdiga wuxuu noqonaya sidaan xalay soo tilmaanay caqdi faasid ah qowlka labaad wuxuu leeyahay arrinkaasi waa bannaan yahay arrinkaasi wuu bannaan yahay in qofka shariiga ah ee shirkadda ka shaqaynaya amaba qofka kale uga aqoon badan in loo shardiyo nisbe ka badan nisbadii uu mutaysan lahaa oo ribixda ka mid ah xanafiyada iyo xanaabilada ayaa sidaa ku tago waxay dhaheen labada shariig mid ahaan waa loo shardin karaa nisbe ka badan ribixdii uu mutaysan lahaa boqolkiiba konta aduu mutaysan laha mala waa loogu dari karaa muqaabila camalihi intuu ka shaqaynayey waxaa weeye shirkadda amaba uu oga aqoon badnaa qofka kale ee mahaari iyo xirfad ula dheeraada waaya qawlkan haddaba dambe haddii aan u fiirsanno wuxuu leeyahay qofkan dee isagoo marka horeba boqol kiiba konton mutaysanayay ayuu haddana kamberigi ka shaqaynaya marka maadaama uu culeys ku dhacayo ayuu mutaysanayaa in ribixdii wax loogu daro taas oo qaabishan shaqadii uu ka shaqaynayo qowlkan ayaad moodaa maanta inuu dadka munaasib u yahay qowlkan qowl aan ahayn oo maanta dadka deeqi karana maba jiro qof dee maanta yeelaya kambaniga ka shaqeey waxna ha qaadanin ya kii saaxiibka ay shurakada kulahana haska nasto haska seexdo ama wax iska barto ama shaqo kale ha qabsado adu keligaa ka shaqee ma jiro uu kula yaabay dadada bilaash oga shaqee waar maxay kadeed aniga keligeed inaan ka shaqeey marka qowlkan aad mooddaa inuu munaasib yahay maanta oo waxa weeye dadka ay ku soconayaan haddaba waxaan leenahay taasi way bannaanta wax insha allah maanicana kuma jiro waana madhabka xanafiyada iyo xanaabilada sidaan soo tilmaanay raxmat ullaahi tacaala cala aljamiic masalada labaad waxaa weeye labadii qof ee shuraakada ahaa hadduu midkood ka shaqaynayo shirkaddii ma loo shardin karaa mushahar oo ma la dhihi karaa mushahar ha loo qoro qofkan ka shaqaynaya mushahar go-aan maalan boqol dolar ama kun dolar wixii kolba lagu heshiiyo masaladan way ka duwan tahay masaladii hore dadka qaar waxay moodayeen laba masalo oo isku dhow ama isku mid ah maya way kala duwan yihin labada masalo masaladan dambe ma banaano afarta madhabood waa isku waafaqsan inaysan banaaneen bal ee culamada qaar waxay soo naqayeen ijmaac inay xaaraanta in mushahar loo qoro labadii qof ee shuraakada ahaa mid ahaan hadduu kamberiga ka shaqaynayo mushaar maqtuucoo go-an looma qori karay dheh waa xaaraan ah. bay dheh cillada lagu tacliilina waxaa weeye maxaa yeelay caqdiga shirkadda wuxuu keenaya in ribixdii he la wadaago soo ma ribixdii in la wadaago caqdiga shirkadda wuxuu ku dhisan yahay maadaama raasamaalka la wada leeyahay wixii soo baxay faa'iidaana he in la wada yeesho khasaarahana in la wadaago soo saas maaha haddii qof mushahar loo qoro maalan waxaaba loo qorayba an boqoloo dolar waxaaba laga yaabaaba shirkaddii wixii ka soo baxayay inuu noqdo he hantaa boqol oo ninkan qaato saa ku rito haddana bishii dambe an boqol baa soo baxay asagaa qaatay tii dambe sidoo kale asagaa qaatay maxaa ka laazimaya taas in ninkii shariiga ah ribixdii laga qadiyo taasna waxay khilaafsan tahay muqtadaa caqd asharika shirkaddii bay khilaafsan tahay hadhowna waxaa ka dhalan doona muran hargeysadaniba ka dhacdayba dad shuraka aha oo laba ninoo shirkad isku lahaa ayaa midbaa ka shaqeynay midkaa ka shaqeynay hada mushahar baa loo qoray dabeetana waxaa dhacday in wixii soo baxay buu noqday mushaharkiisi in muddo ah ayuu saa ku socday kadibna ninkii kalea ka xanaaqo oo yidhi war miyaanaan xoolaha kula lahayn ma keligaa ma xoolaha iska leh maxkamad bay isla tageen marka culamay iskula tageen marka horeba caqdi faasid ay ku heshiiyeen aqtarka culamada la weydiin maayo waxaan ma bannaanya mise ma banaano laakiin markuu muran yimaado isqabsiga culamada loo iman sheekhowna kala saar marka la dhihi maayo sharci ilahi muxuu arrinta ka qabaa la dhihi maayo marka arrinta dambe ma banaano xaaraan wey wayna badan tahay maanta way badan tahay waxa weeye dad waxaad arkaysaa shuraaka ah oo qaar ka mid ay ka shaqaynayaan kambanigii isla markaana mushaar loo qoray marka taasi wax bannaan ma aha xoolahaas loo qorayn waxay noqonayaan xoola xaaraan ah shirkaddaana waxay noqonaysaa shirkad faasid ah camalko dhan baa kharimaya marka qofku waxaa fiican markii uu camalkan tijaarada u gelayo inuu culamada la tashado haddii kale xaaraan badan buu dadka cunsiin ama asaga wuu cuni ama riba buu ku dhici labadaa masale ayaan jeclay inaan baraarujinno midda kale waxaa taas la mid ah ribaxu waa inuu ahaado nisba shaa'ica la soco ribaxu waa inuu ahaado nisba he shaa'ica yacni bercentage boqolkiiba konton boqolkiiba labaatan boqolkiiba eh, toddobaatan siddeetan wax noocaas ayaa lagu heshiin karaa oo labada qof ee shariikiinka ay kala qaadan karaan laakiin waxaan la ogolayn inay noqoto maalan eh, qadar macluuma maalan dhao adigoo an boqol baad qaadan doonta ribxdaadu waa an boqol waxay soo baxa kolba an boqol baad ku leedahay ama saddex boqol baad ku leedahay ma banaana taas labada masale ayaan jeclaa inaan baraarujiyo cashirkeena iska bilaabanayna alwakaala bifatxi lwawna waa la dhahaa wabikasrihaa wakaala iyo wikaala labada waa la dhahaa luqatan waxa weeyaan altafwiid waa tala saarasho ama bandhigid waxaa la dhihi wakala amrahu ilaa fulaan hebel arrinkiisii wuxuu u tala saartay ama u bandhigay hebel oo macnaha taladii buu dhiibtay waxaa ka mid a qowlkaan leenahay tawakaltu cala allah ilahay baan tala saartay sharcanna waxa weeye tafwiidu shakhsin ma lahu ficluhu mima yaqbal niyaabata ilaa hayrihi liyafcalahu fii xayaatih qof inuu u tala saarto qof kale wax uu xaq u leeyahay inuu sameeyo oo ka mid ah weliba waxa laisu uu u dirsaday uu u sameeyo arrinkii uu u dirsaday intuu nool yahay fii xayaatii intuu kan waxa weeye muwakilka uu nool yahay haddaba tacriifkan waxaa uu urursaday shuruuddii iyo arkaantii caqdiga wakaalada markii lagu yidhi fii xayaatiina waxaa laga saarayaa wasiyadii maxaa yale dardaaranku waxaa weeye qofkii aada hawsha u dirsatay ee tihi maalan ilmahayga ii ilaali markaad dhinto oo ka warhay waxa wey wuxuu fulinaya arrinkaas markaad dhimato kadib taas wasiya la yidhahda ama wisaaya waxaa asal waa ah qowlka ilaahay uu yidhi fabcauu xakama min ahlihi waxakama min ahliha aayaddaas ayaa daliil u ah oo dadka xakamaynka ah labada dhinac xakamaynka ee kala saaraya labada qof ee zawjeynka ee muranku dhex maray waxa wey waa wakiilo waxaa kaloo daliil u ah dhowr xadii ba ku soo arooray waxaa ka mid ah xadiidka ku soo arooray xadiidkii saxiixaynka in nabiga alay slat slam uu diri jiray dad sucaad ah macnaha dad sekada soo ururiya ayuu nabig alay sl slam diri jiray dadka wakiillaay nabiga ka ahaya waxaa ka mid ah xadiidkii uu weriyey tirmidi in nabiga alayh salaam abu raafic uu wakiishay nikaaxi maymuun inuu aqbalo waxaa ka mid a xadiidkii curwa albaariqi nabig alay slam inuu wakiishay inuu neefkii adhig ahaa usoo iibiyo ijmaaca culimmadana uu ku guntamay inay bannaan tahay wakaaladii maxaa yeele xaajadii ayaa dadka ugu yeedhaysa dadkii baa u baahan maxaa yeele qof kasta muraadkiisa ma fushan karo waxaa laga yaabaa danaha uu leeyahay iyo hawlaha u baahan yahay inay waxa wey awooddiisa ka baxsan yihiin ama uusan awoodi karin wada qabto marka u baahdo qof uu dirsado alqaadi xuseinna wuxuu yidhi iyo keyrkiiba inuu qofkii la wakiishay inuu wakaaladda aqbalo waaba sunno maxaa yele waxay soo hosgelaysaa qowlka ilahi uhi watacaawanuu cala albiri wاtaqwى iyo xadiidkii nebigu yihi salى اlه alيه waslm wallahu fii cawni اlcabdi maadaama alcabdu fii cawni akhiih ilahay subxaanaه wa tacala addoonka uu caawinaya intuu addoonku uu ku jiro kaalmaha walaalkii afar rukni bay wakaaladu leedahay muwakil wakiil iyo muwakalu fiih iyo siiqa muwakil oo qofkii wax dirsanaya wakiil oo qofkii la dirsanaya ah iyo muwakalun fiih oo shaygii laisu dirsanaya ah iyo siiqadii oo ijaabkii ah ayadoo qabuul ma leh qabuul ma leh mualif wuxuu kaga bilaabay rukniga koobaad oo ah muwakilkii wuxuu yidhi shardulmuwakili kii wax dirsanayay shardigiisu waxaa weeye sixatu mubaasharatihi maa wakala fiih sixatu mubaasharatihi qabashadiisa ama mubaasharadiisu inay asaxayso maa shay uu qabto wakala fiihi uu qofka uu u dirsaday bimilkin milki uu ku qabto milkigu shaygan iska leeyahay aw wilaayatin ama wilaayo uu shaygan ku leeyahay falaa yasuxa ma asaxayo tawkiilu sabiili lmayar inuu cid kala dirsado walaa majruunin kii waalla inuu cid kala dirsado walaalmar'ati haweenaydii inay dirsato walmuxrimi iyo kii xaj ama cumre xarmanaa fi nikaaxi nikaax inay labadan dambe u dirsadaan ma bannaano wayasixu waxaa asaxaya tawkiilu waliyi weligii inuu wakiisho ayaa asaxaysa fii xaqi ifli ilmaha yarka ah inuu cid kale u wakiisho ayaa bannaan wayustanaa waxaa la soo reebayaa tawkiilu lacmaa indhoolihii inuu markaa wakiisho cid kale u wakiisho u dirsado fi lbeyci iibintii uu shay iibinayey washaraa iibsashadii uu shay soo iibsanayay fayasaxu markaa waa saxayaa waayahay ruknigii koobaad oo muwakilka ahaa ayuu mualif kaga bilaabay shuruuddiisii oo waxaa loo shardiyaa qofkan muwakilka ee cid kale dirsanaya waxaan uu qofka kale u dirsanayo in asaguba uu samayn karo in asaga uu ka asaxayo oo asaga la baashiri karo laf ayaa markaa shardi ah milki ha kula baashiro oo milki shaygan ha ku qabto ama wilaayo milki markaa nidhi waxaa weeye inuu markaa qofkii yahay qof xoolihiisii qof kale u dirsanaya dee xoolihiisi hadduu mar u madax bannaan yahay oo qof caaqila uu yahay oo baaliq ah oo aan la sharin markaa hadde xoolihiisii u madax bannaan yahay xoolihiisii uu ku tasarufi karaa marka cid kalena wuu u wakiilan karaa maadaama xoolahan uu iska leeyahay sidoo kale haddii xoolahan isagu usan lahayn laakiin uu ilmo uu mas-uul ka yahay ama cid uu mas-uul ka yahay xoolahan ay leedahay maalan ilmo yar baa iskale aabbihii marka ayaa mas-uul ka ah aabbihii marka cid kale xoolaha uu wakiilan karaa qof waalan baa iskale qofkaa waalan qofkii mas-uulka ah weligiisa ahaa cid kale wuu wakiilan karaa waaya marka bimilkin aw wilaayati saasuu mualifka uga jeedaa waaya haddaba mualifku halkan wuxuu inoogu sheegay laba daabit daabit mantuuqah iyo daabit mafhuumah laba daabit buu inoogu sheegay daabit mantuuqah oo ku dhawaaqay iyo daabit mafhuum oo hadalkiisa laga fahmayo daabitka mantuuqa ee uu ku dhawaaqay waxaa weeye man saxat minhu اlmubaasharaةu biاlmilki wاlwilaaya صaxa minhu الtawakul man saxat qofkii ka asaxdaa minhu almubaashara inuu wax la baashiro qofkii ka asaxdaa bilmilki inuu kula baashiro milki aw alwilaayata ama wilaayo saxa minhu tawkiil saxa minhu atawkiil inuu wax wakiishana markaa way ka asaxaysaa waaya kaasi waa daabidka koobaad daabidka labaadna waxaa weeye man laa tasixu minhu lmubaashara laa yasixu minhu tawkiil qofkii mubaashara ayna ka asaxaynin tawkiilna ka asixi maayo kaas waa mafhuumka hadalkiisa laga fahmaya isagoo muusan sheegin mualifka saa muusan dhihin laakiin hadalkiisa laga fahmaya waaya haddaba markii aan sidaa nidhi qofkii mubaasharadu ayna ka asixin tawkiilna ka asixi maayo marka waxaa soo gelaya sabigii iyo majnuunkii sabigu ilmaha yarka ah kuma tasarufi karo oo ka xayiran walidaalika qof kalena uma dirsan karo inuu xoolihii u maamulo ama usoo iibiyo ama wax u iibiyo uma dirsan karo ilaan asagii baanan ku tasarufi karin kii waalaana waa sidaasoo kale xoolihiisii uu ka xayiran u ka sharayn walidaalika qof kale asna uma dirsan karo inuu xoolihii u iibiyo ama cid kale uu siiyo ama wax ugu soo iibiyo waayahay maxaa yidha xoolaha waa loo maamulaa kaa waalan iyo kaa yarkaaba xoolahooda waa loo maamulaa haweenaydii cid kale waxa weeye uma wakiilan karto meherkeeda oo ma dhigi karto maala nin ajnabi a ah kuma dhigi karto ninkaa ii meheri hebel ii meheri oo ii guuri ma dhigi karto sababtoo iyadu nafteeda ma guurin karto oo lama baashiri karto caqdiga nikaaxa walidaalik qof kalena ooma dirsan karto muxrimkii qofkii xaj ama cumro xidhay muxrimka ahaa uma wakiilan karo cid kale in uu u guuriyo ama u aqbalo maalan gabadh la siiyey meherkeeda maalan wuxuu hi hebelow anuu muxrim baana cumra ii xidhane guurki ima bannaano oo waa liga reebee waxaad yeelaysaa adugu gabadhaasa lii meherinayaa iiso aqbal nikaaxeeda ma banaano mana ansaxayso maxaa asagoo lama baashiri karo oo waa loo diiday nabig ala slam wuxu uhi laa yankixu lmuxrim walaa yunkix walaa yakhtub qofka muxrimka ah mana guursan karo mana guurin karo gabadhna ma dooni karo saasuu nabig uri ala adis muslim wariye mar haddii asaga loo diiday waxaa weeye cid kalena uma wakiilan karo sidoo kale inantiisii maalan asaga oo muxrim ah qof kale ma dhigi karo inantayda hebel u meheri inantayda hebel u meheri inantu mas-uulka ah uu dhalay maalan waaya maxaa yeele asaguba hadda lama baashiri karo waa kii nabig alay slam yidhi laa yunkix yani asagu ma meherin karo cid kalena uma wakiilan karo waayahay marka intaasoo dhan waxay ku baxeen daabidkii ahaa man laa tasixu minhu اlmubaashara laa yasixu minhu altawkiil ayay ku baxeen waayahay laakiin weligii ilmaha yarkaa weligiisii cid kale ma u wakiilan karaa xoolihiisii inuu oga shaqeeyo maalan ugu ganacsado amaba uu iibiyo wuu wakiilan karaa maxaa yeelay weligu ilmaha yarka asaga xolihiisa u maamulaya maadaama asaguba ku tasarufi karo cid kalena u wakiilan karaa sidoo kale hadduu aabba yahay ama uu awow yahayna waxa weeyaan inantii uu waxa weeye asagu mas-uulka ka ahaa cid kale uu wakiilan karaa inuu meheriyo inantaas inantii asagu mas-uul ka ahaa cid kale uu u wakiilan karaa guurkeeda wuxuu dhihi karaa inantayda hebel u guuri waaya haddii uu yahay wasi qof loo dardaarmay ilmaha yarkaa xoolihiisi inuu ilaaliyo ama qayim uu yahay xoolihii uu ilaalinayo oo dee qaadiga xaggiisa ka socdo ayadna xoolihii uu maamuli karaa cid kalena uu wakiilan karaa waaya maxaa yeelay dee qaacidadii buu soo hosgelayaa oo maadaama biwilaaya uu kula baashiri karo xoolahan cid kalena uu u diran karaa haddaba waxaa ka baxay daabidkii labaad oo ahaa man laa taصixu minhu اlmubaashara laa yaصixu minhu اtawkiil daabidkii aan idhi indhoolaha asagu beeciisi ma asaxay in wax iibiyo in wax soo iibsadana ma asaxayso laakiin maadaama usan arkayn taa waxan uga so dhaftay baab albayc soo ma waxaan idhi qofka indhoolaha ah wax ma iibin karo mana soo iibsan karo maxaa yeele beec waxaa loo shardiya aragti de wixiina ma arko shaygan qofka wax laga yaaba waxaan wixii uu doonaya in lagu dagaa laga yaabo maadaama indhaha uuna qabin qofka marka qof kale ma u wakiilan karaa oo ma dhihi kara ninkan waxa iisoo iibi wuu wakiilan karaa haddaba wuxuu ka baxay qaacidadii ahaa man laa tasixu minhu اlmubaashara laa yasixu minhu الtawkiil asaga mubaasharadii kama ansaxaysa laakin tawkiilkii he wuu u bannaan yahay waa mustana daabidkii baa laga soo reebay daabidkii ayaa he laga soo reebay lidaruura laga soo reebay maxa yaele qofkan haddaan asaga u diidnay inu wax iibsado ama iibiyo dee markaa waa in loo banneeyo inuu qof kale wakiilan karo haddii kale dee dhibaato ku dhacaya ama cidhiidhi waaya daabidka hore ee ahaa man صaxat minhu almubaashara biاlmilki aw اlwilaaya صaxa minhu tawkiilna waxaa ka baxay asna weligii hayr mujbirka ahaa alweli hayr اlmujbir waa weliga aan inanta khasbi karin oo waxaan aabbaheed awgeed ahayn maalan walaalkeed oo kale ayaa weli u ahaa dabeetana inantiibaa u fasaxday waxay tidhi ninkaa ii guuri waxayna ka reebtay cid kale inuu wakiisho waxay tihi cid kale ha u wakiilani markaa uma banaan cid kale inuu dirsado cid kale inuu he dirsado dhaho nio walaashay hebel u guuri ma banaano maxayna iyadaa u diiday soo maa hadda waxa uu la baashiri karaa laakiin uma banaan inuu he cid kale u wakiisho wuxuu ka baxay daabidka mansaxat minhu lmubaashara saxa minhu tawkiil qofkan asagoo la baashiri karaya haddana tawkiilka usan u banaanayn marka taana daabidkii hore ayuu ka baxay wuxuu idhi shardu lmuwakili kii wax dirsanayay shardigiisu waxaa weeye sixatu mubaasharatihi la baashiridiisii inay ansaxayso maa uu shay la baashiro uu qabto wakala fiihi qof kale uu wakiishaan u dirsaday bimilkin milki uu ku qabto shaygaas uu kula baashiro aw wilaayatin ama wilaayo waxaan dee mas-uulka yahay alaa yaix hadaba six maayo tawkiilu sabiyin ma yar wakiilashadii ama dirsashadii walaa majnuunin kii waalla inuu cid kala dirsado ma asaxayso walaalmar'ati haweenaydii inay dirsato walmuxrimi iyo kii muxrimka ahaa xaj ama cumro xidhnaa fi nikaaxi nikaax labada dambe inay cid kale u dirsadaan ma bannaano mana asaxayso wayasixu waxaa asaxaya tawkiilu lweliyi weligii inuu wakiisho ayaa asaxaya fii xaqi ifli ilmihi yaraa xaqiisi inuu cid kale u wakiisho ayaa bannaan wayustanaa waxaa laga soo reebayaa tawkiilu lacmaa in noolihii dirsashadiisa fi lbayci bayc uu cid kale u dirsado washara iyo iibsasho fa yasixu markaa waa asaxaya wa shardulwakiili kii la dirsanayay shardigiisu waxaa weeye sixatu mubaasharatihi la baashiridiisa inay ansaxayso atasarufa tasarufkii inuu la baashiri karo linafsihi naftiisa inuu la baashiri karo laa sabiyin ilmihii yaraa ma ansaxayo markaa inuu in la wakiisho wamajnuunin kii waalaa in la wakiisho wakadaa saasoo kale almar'ati haweenaydii ayadna lama wakiilan karo aw almuxrimi iyo kii xaj ama cumro xidhnaa fi nikaax labada dambe nikaax looma wakiilan karo laakiin hase yeeshee asaxiixu muctamad waxaa weeye ictimaadu qowli sabiyin ilmayar qowlkiisa in la cuskan karo fi lidni fasax loo fasaxayo fii dukhuuli daarin guri soo gelitaankii wa iisaali hadiyatin iyo hadyad gaadhsiinteed halkan mualifku wuxuu ku tilmaamaya ruknigii labaad oo ah wakiilkii wakiilkii waxaa loo shardinayaa buu idhi loo wakiilanayo loo dirsanayo in uu asagu la baashiri karo ay ka asaxayso inuu la baashiro oo qabto naftiisana uu qaban karo waxan waxaan loo dirsanayo inuu naftiisa u qaban karo wax uusan naftiisa u qaban karin cid kale wakiil ogama noqon karo loomana dirsan karo oo markaa maxaa kaa baxay daabitkan maxaa kaaga baxay waxaa kaa baxay ilmihii yaraa lama dirsan karo oo maalan iib looma dirsan karo hawl looma dirsan karo maxaa ilmaha yarkaa asaga uma banaano inuu naftiisa wax u baashiro oo xoolihiisa waa loo maamulaya waxa weeye waa loo guurinaya asagu ma guursan karo marka lamana wakiilan karo saasoo kale qofkii waalaana waa un la mid oo asnaa waxa weye naftiisa xoolihii lama baashiri karo waxnama iibin karo waxnama soo iibsan karo marka cuquudii kama ansaxayso mana guursan karo loomana yani guur inuu aqbalana kama ansaxayso walidaalika looma dirsan karo hawlahaas haweenaydii ayada waxaa weeye maadaama aysan u bannaanayn inay nafteeda guur u aqbasho ayadna looma dirsan karo in guur ay qof kale u aqbasho maalan nin ma dhihi karo islaan uma dirsan karo ma dhihi karo heblaayo ayaa lii meherinayaae iisoo aqbal nikaaxeeda maxaa yad ayada laftirkeedu dee nafteeda uma aqbali karto guur de cid kalena uma dirsan karto guurkii waaya qofka hadduusan naftiisa waxaan ula baashiri karin min baabi awlaa cid kale inuusan markaa ola baashiri karin oo wixii u qaban karin muxrimkii xaj ama cumro xidhnaa waxaa weeye naftiisa nikaax uma aqbali karin waa kii nbi nabig alayh slat slam uu arrinkaa reebay uu yihi laa yankixu lmuxrim sidoo kale qof kale uma dirsan karo uma dhigi karo qof muxrimah Eh, ama aja idho ama cumraha xidhee waxaw nikaaxa ay aqbal ma dhigi karo laakiin wuxuu ku yidhi ilmo yar qowlkiisa waa la cuskan karaa haddii uu qof kale u sheego maalan in loo fasaxay guriga inuu soo galo maalan qof baa albaabka soo gargaraacay ilmo yar baa loo soo diro waxaa la yidhi qofka albaabka gargaraacay waa soo gal ilmihii yaraan u yimid wuxuu yihi waxaa lu yidhi soo gal guriga hadalkiisa ma ictimaadi karaa waa lasoo dirsaday wakiil maha yarka la soco waa wakiil fi lidn waxaa loo soo dirsaday inuu qofka kale u sheegay idanka guriga soo geli karo nacam qowlkiisa waa la kara waxa laga soo reebay daabitkii maxaa yeelay selafku iska fudaysan jiray arrinkaas kaanuu yatasaamaxuuna bidalik sidoo kale ilma yar hadii loo sii dhibo loo hebel hadiyaddaa gaadhsiiye waa wakiil fii isaali alhadiya hadiyaddii inuu gaadhsiiyo ayuu wakiil ku yahay ma asaxaya arrinkaas ilma yaraa in hadiyaddii loo sii dhibo loo hebel gaadhsiiye hadiyaddaas way bannaanta laakiin waxaa shardi ah ilmuhu inuu yahay mumayis ma'muun ah ilma mumayisoo dee xoogaa la aamini karo mumayiskiibaaba dee kala duwano mumayis waxaa jira aan la aamini karin wixii loo dhiiba halkaa ku tuuraya marka ama wixii loo diro waxa weye khilaafaya waa inuu yahay ilmo mumayisa ah oo haddana ma'muun ah waaya maxaa yeele selafka arrinkaa waa iska fududaysan jireen baa la yidhi wa shardu lwakiili qofkii la dirsanaya shardigiisu waxa weeye sixatu mubaasharatihi abashadiisu inay ansaxayso atasarufa tasarufkii uu qabto linafsihi naftiisana uu qabto laa sabiil ilmihii yaraa markaa in la dirsado ma ansaxayso majnuunin kii waala wakadaa saasoo kale almaratu wakada waxaa la mid almar'atu haweenaydii ayaduna waa la midoo waxa wey lama dirsan karo walmuxrimu iyo kii xaj ama cimro xidhay looma dirsan karo labadaa midna fi nikaaxi guurkii in ay markaa qof kale u aqbalaan laakiin hase yeeshee asaxiix muctamad waxaa weeye ictimaadu qawli abiyin ilma yar qowlkiisa in la cuskan karo fi اidni fasax uu ku qawlo fii dukuuli daarin daar soo gelitaankeed wa isaali hadiyatin hadiyad gaadhsiinteed muctamad waxaa weeye صaxatu tawkiili cabdin addoon dirsashadii inay asaxayso fii qabuuli nikaaxi nikaax aqbalitaankiina loo dirsado wa mancuhu inuu reeban yahay in addoon la dirsado fi اlijaabi nikaax waxa weeye ridashadii inuu qofkii iijaab uu ku sameeyo nikaaxi wuxuu ku yidhi addoon waa loo dirsan karaa inuu nikaax qof kale usoo aqbalo laakiin looma dirsan karo inuu iijaab sameeyo oo qofkii weliga ahaa uu xaggiisa ka socdo oo maxay ku kala duwan yihiin maalan addoonba wuxuu ku yidhi hebel u tag inantiisuu ii guurinayaayo waxaad dhahdaa qabiltu nikaaxahaa lahu nikaaxeedii waxaan u aqbalay hebel saa dheh way bannaantahay taas dhib ah oo sayidkiisi marka ugu jira arrinkaasi ma jiro laakiin iijaab ma bannaano in loo dirsado maalan in la dhaho inantayda heblaaye ah waxaad u guurisaa addoonow ninkaa hebel ah taas ma bannaano maxaa yeelay addoonku inantiisa ayuunaba meherin karine inan qof kale min baabi awlaa inuu meheriyo inaysan bannaanayn wuxuu ku yidhi wal asaxu muctamad waxaa weeye sixatu tawkiili cabdin addoon tirsashadii inay ansaxayso fii qabuuli nikaaxi nikaax aqbalitaankii wa mancuhu inuu ku reeban yahay inuu reeban yahay tirsashadii addoonka tirsanaya fi ilijaabi ijaabkii nikaaxa la ridayay wa shardu lmuwakkali fiih wixii laisu dirsanayay shardigiisu waxaa weeye an yamlikahu lmuwakil kan wax dirsanaya inuu iska leeyahay shaygaas falow wakala haddaba haddii uu dirsado bibayci cabdin addoon iibintii addoonkaasoo sayamlikihu uu hanan doono wa alaaqi man haweenay furitaankeed haweeneydaasoo sayank waxa uu guursan doono bala dirsashadaasi way buraysaa fil asaxi muctamad haddaan qabanno ruknigii saddexaad mualif halka ku tilmaamaya oo ah almuwakalu fiihi shaygii laysu dirsanay shaygii wakaaladu ay ku dhacaysa kaa wuxuu leeyahay saddex shardi shardiga koowaad waxaa weeye ninkan muwakilka ee wax dirsanaya inuu iska leeyahay shaygaa uu qofka kale u dirayo hadduu xoolo yahay inuu iska leeyahay maalan maxaa yeeley hadduusan waxaan lahayn uu qof kale u dirsanayo see buu markaa u milkinaya inuu he qof kale u wakiisho asagaaban waxaan waxaway ku tasarufi karine see buu qof kale ugu dirsanayaa maalan qof kale gaarhigii soo iibi buu yidhi gaarhigana asagu ma leh loobana dirin marka ma bannaano wax uusan lahayn inuu cid kale u diro iyo wax aan milkigiisa soo gelin toona asagaa mualifku tusaale ku siiye wuxuu yidhi hadduu haddaba uu addoon uu qof kale u wakiisho addoonkaasoo uu milkin doono wuxuu hi aan iibsan doona milkiigii soo geli doona ayaan kuu wakiishay inaad sii ama addoonka waxaa wey laii hibayn doono ama lisiin doono ayaan kuu dirsay inaad sii iibiso ma asaxayo milkiisa ma sog ota bal milkiisaa soo galo addoonka ama wuxuu dhi haweenayda aan guursan doono waxaan kuu wakiishay inaad haweenaydaa furto beri haweeney baa lagu mehrin doonaa marka haweenayda haddaan isfahmi weyno waxaan ku wakiishay inaad furto ama haweeneydaas furba maalinta ku xigtaba waxaan ku wakiishay inaad furto de ma asaxayso milkigiisa haweeneyda soo gasho oo waxa weeye ha loo mehrin markay loo mehriy kadib uu cid kale u wakiilan karaa dalaaqeeda wuxuu idhi washardu lmuwakali fiihi shaygii lasu wakiilanayey shardigiisu waxaa weye lasu dirsanaya an yamlikahu lmuwakilu kan wax wakiilanaya ee wax dirsanaya inuu shaygaa iska leeyahay falow wakala haddaba hadduu u dirsado bibeyci addin addoon iibintii addoonkaasoo sayamliku uu hanan doono wa alaaqi man haweenay furitaankeed sayankixuha uu guursan doono batala uu burayaa tawkiilkaas fil asaxi muctamad haddaan qabanno wa an yakuuna inuu ahaado ayaa shardi ah muwakal fiihigii shaygii lasu dirsanayay qaabilan mid aqbali kara liniyaabati in lasu dirsado falaa yasixu haddaba asixi mahayo tawkiilkii fii cibaadatin cibaado in lasu wakiisho laisu dirsado ila alxaja markii xajka laga reebo wa tafriqata zakaatin iyo zako qaybinteed wa dabxa udxiyatin ila alxaji xajka mooyaane wa tafriqati zakaatin iyo zako qaybinteed mooyaane wa dabxi udxiyatin udxiyo gowriceed mooyaane walaa fii shahaadatin ay walaa yasixu ma ansaxayo fii tawkiili laisu dirsado fii shahaadatin markhaati furid wa iilaa'in iyo wa licaanin iyo wa saa'ir اlaymaan iyo dhaaraha intooda kale walaa fi hihaari dhaaran laiskuma dirsan karo fi asaxi muctamad haddaan qabanno shardiga labaad ee loo shardinayo shaygii laisu dirsanaya waxaa weeye shaygan laisu dirsanayo inuu yahay shay aqbali kara niyaabo in laisu dirsado ama laiskaga naa'ib noqdo maxaa kaa baxay markaa waxaa kaa baxay cibaadadii cibaadadii buu isku darsan karaa sida salaadii iyo soonkii qof qof ma u wakiilan karaa maya maxaa yidhi cibaadada addoonka ayaa hee lagu addoonsaday oo lagu imtixaanaya inuu cibaadadii uu la baashiro oo addoonnimadiisi uu ku muujiyo marka haddii qofkii salaadda lagu lahaa dhawaniba maanta waan yar cajisanahae baa salaaddii casar iga soo tuko maanta waxaa weeye ma soomi karee waxa weeye soonkii berri adaan ku wakiisha iga soom ma fahamta soo ma ama soonkii qallaha lagu lahaa adnigo iga soom de ma asaxayso marka cibaadadii waxaa laga soo reebay xajki qofkii caajiska ee macduubka ah, kitaab alxaj inuu soo dhaafay awoodi karin inuu xajiyo binafsihi qof kale wuu wakiilan karaa oo uu dirsan karaa xajki inuu ka soo xajo sidoo kale zakadii aad bixinaysay qof kale waad u wakiilan kartaa in zakadii he uu qaybiyo oo dodoskadaydi waatane masaakiinta u qaybi dabxu udxiya udxiyadii neefkii udxiyada ahaa gawriciisi markaad neefka soo iibis waad dhii kartaa ama qof kale hataa waad dhii kartaa soo iibi udxiyadii niyo ii soo iibi igana gawrac waad dhii kartaa ama qof intaad lacagta udhibto waad dhii karta wataa lacagtii udxiyadeeda neefkii soo iibiyo gawrac oo masaakiinta sii way bannaanta inaad sidaa yeesho weli way ka fiicanta adu inaad naftaada aad kula baashirto oo adu aad gawracdo waxyaabahaas haddaba waa laga soo reebay cibaadaadkii saddexdaaba waa cibaadaad waa laga soo reebay ayagu way iska bannaan tahay maxaa yeelay xajka daliil baaba ku soo arooray kuwan kale oo laga qiyaas qaatay markhaatiga qof markhaati ahaa qof kale mu u dirsan karaa oo ma wakiilan karaa inuu markhaatigii soo furo shay buu markhaati ka ahaa dabeetana maxkamadda looga yeedhay qof kale ma dhihi kara niow orodoo maxkamadda qabo waxa weeyaan markhaatiga iga soo fur ma banaana taas maxaa markhaatigu aslan wuxuu ku dhisan yahay cilmi shaygii qofkii inuu arko u ogaado marka qofkan wuxuuna ogeyn wakiil kagama noqon karo bilow qofka inuu been sheegaya maxaad ka ogta marka waxaana goobjoog ka ahayn seed markhaatigii qofkii aad wakiil uga noqonaysa marka ma ansaxaysa in markhaatigii furitaankiisii laysu wakiisho ilaagi nin baa wuxuu rabaa islaantiisi inuu ka dhaarto inuusan u teginin oo agteeduna ka soo dhawaanan marka qof kale ma u wakiilan karaa ilaaga waa kaas ma dhihi karaan adoo wakiil iga ah waxa weeyaan xaggayga ka dhaara islaanta inaan u dhawaanayn taasi ma ansaxaysa maay waa dhaar ilaagu xaqiiqadiisu waa dhaar marka dhaartiina laskuma wakiilan karo maxaa yeel dhaartu waxa weyaan ilaahay subxana wa tacala weynayntiisa baa ku jirta waa cibaado marka laskuma wakiilan karo aymaanta licaankana saasoo kale licaankana waxaa weeye waa labadii qof ee kala lacaantamayey ninkii iyo xaaskiisii kala lacaantamayey ee waxaa weeye lacaanku dhex marayay midkood qof kale oma wakiilan karo oma dhihi karo iga lacaanta waayahay wuunoo imaan doona insha allahu tacala lacaanku dhaaraha intooda kalena waa un la mid qof ma dhihi karo qof kale iga dhaaro ama dacwad ha haato ama dacwad kheyrkeedba dhaartan iskuma wakiilan karo waayahay ihaarkana waa saasoo kale ihaarka laakiin khilaaf baa ku jira ihaarkii lasuma wakiilan karo ihaarku waa maxay ninku inuu xaaskiisa ku dhaho anta calaya ka dahri ummi waxaad ila mid tahay dhabarka hooyaday marka qofka asagun baad samayn karaa inkastoo dembi u yahay laakiin qof kale uma wakiilan karo maxaa yeelay ihaarka waxaa ku jira macna alyimiin dhaar oo kalea ku jirta waaya maxaa yeel alfaad khaasuu leeyahay iyo khasaa'is sida dhaartoo kale ah wuxuu ihi waan yakuuna wayushtaradu waxaa la shardiya an yakuun inuu ahaado shaygii laisu tala saaranayay ama laisu dirsanayay qaabilan wax aqbalaya liniyaabaةi dirsasho fala yasixu ma asaxaya haddaba in lasu wakiisho fii cibaadatin cibaada ila اlxaji ila fi اlxaji xajkii markii laga reebo watafriqati zakaatin iyo zaka qaybinteed wadabxi udxiyatin iyo udxiyo gowraceed walaa fii shahaadatin ay walaa yasixu ma asaxaya tawkiilkii in lasu wakaasho fii shahaadatin marag furid wailaain iyo iilaa walicaana iyo licaantan wasaa'ir alaymaani dhaaraha intooda kale walaa fi ihaari ihaarka in lasuma karo fi asaxi muctamad haddaan qabano wayasixu tawkiilki ku asaxaya fii arafay baycin iib labadiisa araf waa lasu wakiilan karaa labadiisa dhinac iijaabkii iyo qabuulkiiba wahibatin hibo labadeeda darafna waa lasu wakiilan karaa waslman slm labadiisa daraf waa lasu wakiilan karaa warahn rahn labadiisa daraf waa lasu wakiilan karaa wanikaaxan guur labadiisa daraf waa lasu wakiilan karaa walaaqin furiinka waa lasu wakiilan karaa wasaa'ir alcuquud iyo cuquudda inteedii kale caqdiyaasha intoodii kale walfusuuq iyo fasakhiyaasha caqdi la fasakhiyo laga baxayo waa lasu wakiilan karaa waqabdi duyuun iyo deymaha guddoomitaankeedii la guddoomayay wabaadihi iyo qofkan in la guddoonsiiyo deyntii dacwadii waljawaabi iyo jawaabtii dacwada laga jawaabayey wakadaa saasoo kale fii tamaluki mubaaxaati waxyaabaha bannaan ee mubaaxa ah hanashadoodiina waa laisku wakiilan karaa qof inuu milkiyo shay mubaaxa wadalika miaal kalixyaai sida dhul la nooleeyo oo kale la exyeeyo walistiyaadi iyo ugaarsigii walixtidaabi xaabagurashadii fi adhari muctamad haddaan qabanno laa fi liqraari qiritaankii laysuma wakiilan karo fi asaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi way asaxaysaa in laysu wakiisho beec labadiisa daraf laba daraf maxaa uga jeedaa macnaha iijaabkii iyo qabuulkii yaani ninkii baayaca ahaa qof kale uu wakiilan karaa shaygan inuu iibiyo oo uu dhihi karaa shaygan iibi waxaa dada bictuka mushtarigiina qof kale uu soo wakiilan karaa uu dhihi karaa shaygaas uu ninkaa iga iibinayo iisoo aqbal oo gaadhigaas maalan iga soo guddoon oo iga iibinaya ninkaas marka labadii daraf baa laisu wakiishay darafkii baayaca iyo darafkii mushtariga ama darafkii iijaabka iyo darafkii qabuulka hibadana waa saao kale labadeeda daraf waa hibkii iyo mawhuublahu kii wax hibaynaya kii loo hibaynay labadaba cid kale way soo dirsan karaan salamkii saasoo kale muslimkii iyo muslim ilehii kii salamka wax ku iibsanayay kii salamka wax ku iibinayay labadaba cid way soo dirsan karaan rahankii saasoo kale raahinkii iyo mubtahinka kii rahanta dhigayay kii rahanta qaadanayay cid way soo wakiilan karaan nikaaxi dhinacii zawjka ninkii zawjka ee gabadha loo meherinayey cid wuu soo dirsan karaa weligiina cid kale wuu soo wakiilan karaa alaaqi waa laisu wakiilan karaa oo nin uu dhihi karaa islaanteeda niyow aan fahmi lahayn niyow laba dalqood ku soo fur waayahay wasaa'ir alcuquud iyo cuquudda inteeda kaleo dhan cuquudda kaleo dhan maxaa ka mid a ah cuquuddii sida damaankii iyo suluxii iyo braagii iyo sharikadii iyo xawaaladii iyo wakaaladii ijaaradii waxaasoo dhan waa lasuu wakiilan karaa fusuuqda caqdi markii laga baxayo wuxuu doono caqdigaas ahaadee waa laisu wakiilan karaa maalan caqdiga wakaalada in la fasakho qof kale waad u wakiilan kartaa waad dhigi kartaa caqdiga wakaalada ninkaa naga dhexaysa waxaa weeye soo fasakh shirkaddii qofkaa naga dhexaysay ordoo soo fasakh intaa u tagto maxkamadda ka soo horcadday inaan waxa weye caqdigaas ka baxay ama hebel ba u sheeg dee caqdigii inaan ka baxay oo waxa weeye maanta laga bilaabo caqdigaan fasakhay beeci adoo khiyaaru majlis ku jira ama khiyaaru shar cid kale waad u dirsan karta waad dhigi kartaa beecaas soo fasakh daynta inaad guddoonto ama cid kale aad guddoonsiiso waad u wakiilan kartaa dayn adigu aad qof kale ku leedahay waad u dirsan kartaa wakiil inuu kuu soo guddoomo dayntaas ama dayn adi laguu leeyahay cid waad u dirsan kartaa inuu ciddaa daynta kuu leh uu guddoonsiiyo dayntii qabdi iyo iqbaad addacwa waaljawaab dacwadu waxa weya qof inuu qof kale wax ku sheegto odoo ordoo niyow iga wakiil noqo hebel ayaan xaq ku leeyahay wuuna inkirsan yahay maxkamadda intaad tagto waxa weeye dacwadaas darafkayga ka soco oo waxa weeyaan dacwadaas ku og qofkan waa qofkii abukaataha ahaa ama waxaa la yidhaahdaa muxaami ama looyar ama garyaqaan waxba taqaanaba kan kale ee waxa wey dacwadda lagu shee muddaca caleyhina asna qof kale uu soo dirsan kara u dhihi kara nigow ninkaa wuxuu igu sheeganayo iga jawaab oo waxa weeye iga difaac kiiskaas igu sheeganayo way bannaantah dacwaddii haddaba waa lasu dirsan karaa qof muxaamia waad dirsan kartaa waad wakiilan kartaa ama adoo muddaci noqo ama muddaci caleyhi noqo muddaci markaa tahayna waa dacwa ayaa u dirsatay mudacaley markaa tahayna waa jawaabti mubaaxaadka waxyaabaha bannaan waa la isu dirsan karaa milkigeeda maalan waxaad rabtaa dhul inaad camirato dhul aan cidno kaaga horreynin baad rabtaa inaad he aada milkiso ixyaa ulmawaad baa la dhaha noo imaan doonaa insha allahu tacaala ixyaa ulmawaadkaas wuxuu u baahan yahay in maalan meeshii wax laga dhiso dhismahaas baad dhigi kartaa qof iisoo sameex ordo meeshii niyo wax ka soo dhiso dhulka waxaan rabaa inaan milkiye adaba qofki haduu sidaa sameeyo milkigii adigana uu kuu niyeysto adigaa yeelanaya lukaas isqiyaad waxaad dhigi kartaa iisoo ugaarsanio leebkan iyo qaansadan qaada ogaadha iisoo qabo ixtidaab xaaba iisoo gor baad dhigi kartaa xaabadu kuusoo gor marka adigaa yeelanaya qofkana waa wakiilkaaga ama wax sii ama wax siin adiga ku taalla waaya intaaba waa la isku dirsan karaa laakiin inta dambe kuwan dambe mubaaxaadka khilaaf baa ku jira siad arkayso khilaaf alahar wuxuu leeyahy ma ansaxayo milkigana qofka wakiilka ma askale maaa sababmilki waa gacantii qofki inuu dejiyo shayga ku dejiyo asagana laga helay qofka wakiilka marka asagaa yeelanay u leeyahay lakiin sida saxiixa waa la isu dirsan karaa haddii qofkii wakiilka u qasdiyo inuu waxaan u gudoomaya ama u milkinayo qofkii soo dirsaday wuxuu uhi wayasixu waa asaxaya tawkiilkii fii طarafay baycin iib labadiisa daraf in laisu wakiisho wahibatin iyo siismo ama hibayn waslmin iyo slm warahnin iyo rahan wanikaaxin iyo guur waطalaaqin iyo furitaan wasaa'ir اlcuquudi cuquudi inteeda kale walfusuuqi fasakyaasha intooda kale waqabdi duyuuni deynta guddoomitaankeeda waiqbaadiha guddoonsiinteedii wadacwa sheegashadii in laisu wakiisho dacwad la oogay wاljawaab iyo dacwadda in laga jawaabo in laisu dirsado wakada saasoo kale fii tamaluki اlmubaaxaati waxyaabaha bannaan ee mubaaxa ah milkintooda in lasu wakiisho way bannaantahay kalixyaay sida wadalika miaal kalixyaay sida dhul mawaad ah ama dhintay nooleyntii walisdiyaadi iyo waarsashadii walixtiaabi xaabagurashadii filadhani muctamad haddaan qabanno laa fi liqraar qirashadii laakiin laysuma wakiilan karo laa fi liqraar fi lasax qirashadii laysuma wakiilan karo waa maxtaa macnaheedu xaq baa laguu lahaa oo laguu sheegtay xaqii inaad qirto oo dhahdo xaqa waa lagu leeyahay adiga unbaa samayn kara cid kale uma wakiilan kartid maxaa yeelay iqraarku wuxuu ku dhisan yahay ikhbaar can xaqin in xaq laga warbixiyo xaq qof kale uu kuu leeyahay marka ma banaano in lasu wakiisha sida markhaatigaba qof kale aadan ugu dirsan karin inuu markhaatiga kaa furo ayaa iqraarkiina aadan u dirsan karin qofka inuu kaa qiro wixii odahdo maalan hebelow u tag hebelo waxaad dhahdaa hebel wuxuu ku yidhi xaqii aad igu lahayd waan kuu qirsanahay oo macnaa iga qir iga qir xaqii aan ku lahaa xaqii hebel igu lahaa iga qir oo waxaad adaa qofkii soo wakiishay xaqii aad ku lahayd waa anaa kuu qiraya waad ku leedahay aqrabtu canhu bikada waan kaaga qiray wixii ad ku leedahay hebel ama jacaltuhu muqiran bikada waxaan ka yeelay mid kuu qirsan arrinkaas ma bannaan taas wayasixu waa asaxayaa tawkiilkii fii istifaa'i cuquubati aadamiyin aadami cuquubadii in fii istifaa'i cuquubati aadamiyin aadami cuquubadii oofsashadeed wadalika miaalka qisaasin sida qisaasti wey xaddi qadfin iyo qadaf xaddi weeye waqiila waxaa la yidhi laa yajuusu arrinkaasi ma bannaano ilaa bixadarati اlmuwakili kii wax wakiishay la joogitaankiisii mooyaane wuxuu ku yidhi cuquubo ama xaq cuquubo oo qof aadami u iska leeyahay waa la isu wakiilan karaa sida qisaastii iyo qadafkii xaddiisii qof baa waxa wey aabbaha dilay maalan qisaas baad ku leedahay qisaasta qof kale waad u wakiilan kartaa waad dhigi kartaa nio ninkii aabbahay soo dilay ee qisaasta ku lahaa waxa wey ardo qisaasta ku soo fuli waaya qof baa waxa wey ku qadfay qof kale waad u wakiilan kartaa inuu xadulqadafkii kaaga soo oogo oo xadulqadaf uu ku oogo qofkaas waad u dirsan kartaa maxaa yeel waa xaq aad qofkan ku leedahay xuquuqda kale buu la mid yahay marka waa la isku dirsan karaa qiil baa wuxuu leeyahay maba bannaano in cuquubada aadamiga laisu wakiisho ilaa bixadrat اlmuwakil ninkii muwakilka inuu goobjoog ka yahay mooyaane sababto ah buu leeyahy qiilkan waxaa dhici karta ninkan muwakilka ah inuu ka laabto caqdiga wakaalada intuu qofkii kale uu ku maqan yahay qofkii kale inuu he laga qisaasayo isagoo qisaasiba ku maqanoo le qofkan soo dil inuu qofka ka laabtaaba dhici karta udho ninkan waan iska cafiyey dabeetana nin kaleon ogeyn uu birti ka aslo sabaqa sayf اlcadal nin baa meeshaa ku baxay marka meel laga soo noqdo laga qabtana ma jirto marka saysan taa u dhicin ninkan muwakilka ah ha la joogo markuu he qisaastii qofkan ku fulinayo waxaaba dhici karta inuu cafiye ama haddii xadiqadafana xaddi uu ku oofinayo hala joogo saysan u dhicin inuu ka noqdo qiilkan saasuu leeya lakin qoylkan waa laga xoog badan yahay waxay la mid tahay buu dhahay qowlkan hore ee muctamadka ah way bannaan tahay xataa isagoon muwakilkii la joogin in lagu fuliyo qisaastii ama xadiqadafkii waxay la mid tahay bu sida markhaatiga oo kale hadday dad ka markhaati kacaan qofkan inuu qofkan dilay oy iska tagaan qisaastii ma lagu fulin karaa qofka ka markhaati kacayn inuu qaatil yahay waa lagu fulin kara ayagoo maqan hadda ayaday suuragal tahay dadkaas shuhuudda inay ka laabtaan maxay markhaatiyo dhahaan rajacnaa can ishahadati been baan sheegnay way dhici karta lama dhahayo markhaatiyaashu waa inay joogaan bilow ay ka noqdaanba oy dhahaan been baan sheegnay marka taa lama shardina tan waa un la mid marka ixtimaalka inay ka noqd ninkaa ka laabto towkiidkii waxay la mid tahay sida ixtimaalka markhaatiyaashu inay ka laabtaan markhaatigii wuxuu idhi walyakun ha ahaado almuwakalu fiihi shayga la isu macluuman mid la ogyaha ha min bacdi lwujuuhi wejiyaasha barkood walaa yushtardu lama shardiyo cilmuhu in laga ogaado min kulli wejhin dhinac walba falow qaala haddaba hadduu dhaho wakaltuka waxaan kuu dirsaday fii kulli qaliilin wax yariyo wakaiirin wax badanba aw fii kulli umuuri arrimahayga oo idil ow mase fawadtu ilayka waxaan kuu bandhigay oo kuu tala saartay kulla shayin wax walba lam yasixa kaasi asix mahayo wain qaala hadduu dhaho fii beyci amwaali wakaltuka waxaan kuu tala saartay oon kuu dirsaday fii beyci amwaali xoolahayga o dhan inaad iibiso wa cidqi ariqaa'i addoommahayga inaad xorayso saxa kaasi waa asaxayaa wain wakalahu haddii uu u dirsado fii shiraa'i cabdin addoon soo iibintii inuu u soo iibiyo wajaba waxaa waajiba bayaanu nuuci nuuciisa inuu caddeeyo aw daarin daar soo iibinteed hadduu u dirsado wajaba waxaa waajiba bayaanu lmaxillati xaafaddii caddaynteediibaa waajiba wasikati iyo sakadii ama jidkii ay ku taalle laa qadri amani lacagta qadarkeedii in la caddeeyo waajib maaha hardiga saddexaad waxaa weeye ee shuruuddii shaygii laisu dirsanayay in waxaan laisu dirsanayo in wuxuun laga ogyahay wuxuun walow min bacd alwujuh biwajhin maa si un in loo ogyahay hardi maa in si taama loo ogyahy lakin waa in wax laga ogyahay waa kanuu ku leeyahay an yakuuna macluuman min bacd اlwujuh waayahay marka si kararkii iyo dagitaankii u yarado ayaa loo jeedaa marka hardi maaha in dhinac kasta laga ogaado waayahay maxaa yeele wakaalada baahi ayaa keenaysa taana waxay keenaysaa in laiska fududeeyo o saamaxo waaya haddaba haddii uu dhaho wax yar iyo wax badan ba waan tala saartay arrin yar iyo arrin weynba wax yar iyo kas wax badan ba waan tala saartay ama dha arrintaydoo dhan baan kuu wakiisha dirsaday ama kulla shay baan kuu wakiishay oo kuu soo bandhigay maxaaso dhan ma asaxayo maxaa yeelay dee ku jirta laa yuclam almuwakal fiih walow min bacd اlwujuub waxaan la isku dirsaday dhinacna lagama ogo muxuu dirsaday ninka markuu yidhi wax kasta waan kuu dirsaday yani taas waxay ka dhigan tahay in xoolihiisao dhan uu iibiyo addoomihiiso dhan uu xoreeyo islaamihiiso dhan uu furo hadduu ninka sida ogaan lahaa dee wuu ka shallay fartu dhexda ka qarin laha soo maha marka dee ha sheego wuxuu ujeedo ma xooluhu ujeedaa inuu wakiishay ma islaamihii in la furuu ujeedaa ma addoomihii in la iibiyo war ha caddeeya bal wuxuuna haka caddeey wuxuu ujeedo waaya walidaalig buu ku yidhi uu dhaho xoolahayga inaad iibisaan kuwa kiisha ama addoommahayga inaad xoraysa way asaxaysa maxaa min bacd alwujuuba la ogaaday xataa xoolihii muusan magac dhabin ugu hata muusan dhihin xoolaha shayga iyo shaygaasaan kuwa kiishay ee wuxuu ihi xoolahayga inaad iibiso taasi waa asaxaysa min bacd alwujuuba laga ogyahay waaya haddii uu u dirsado addoon inuu usoo iibiyo waxaa waajiba addoonka inuu caddeeyo noociisa ma turkiba ma hindiba waaya marka inuu caddeeya noociisii baa shardi ah haddii uu guri u dirsado oo dha guri iisoo iibi waa inuu sheegaa xaafadda gurigaasi ku yaallo iyo sekaddu ku yaallo ama jidka uu saaray ah xaafaddaas iga soo iibi sekadda ama jidkaas guryaha saaran mid ka mid iga soo iibi shardi ma inu dhao guri hebel iisoo iibi inuu guriga cayima shardi ma ah waa kii laha min bacd alwujuub maxaa yeele qofkan waxaaba laga yaabaa inuu muhiimmaddiisu ay tahay un guriga in loo soo iibiyo gurigu doona ha ahaadee xaafadaa uun in guri looga soo iibiyo iyo sekadaas markaa ujeedkiisu iskhilaafayn hadduu ka noqdo hadduu ka noqdo hadduu kaa noqdo sidoo kale shardi maa inuu caddeeyo lacagta lagu soo iibinaya qadarkeeda guri qaali mise guri rakiisa inuu caddeeyo shardi maaha hay qofki waxa laga yaabaa oo ka muuqataba in ujeedkiisu u yahay in guri uu loo soo xasiliyo waayahay wuxuu idhi waliyakun ha ahaado almuwaklu fiihi shaygan laisku dirsanayo macluuman mid laga ogyahay min bacdi lwujuh wejiyada barhkood walaa yushradu lama shardiyo cilmigu in lagu ogaado min kulli wejhin dhinac walba falow qaala haddaba hadduu dhaho wakaltuka waan kuu dirsaday fii kulli qariinin wax yariyo wa kaiirin wax badanba aw mase fii kulli umuuri arrimahayga oo idil aw mase fawwadtu ilayka waan kuu soo bandhigay kulla shayin wax walba oo adaan kuu tala saartay lam yasax ma asaxayo wain qaala hadduu dhaho fii beyci amwaali wakaltuka waan kuu tala saartay fii beyci amwaali xoolahayga inaad iibiso wacid qaariqaa'i addoommahayga inaad iibiso saxa kaasi waa asaxaya wain wakalow haddii uu u xil saaro oo u wakiisho fii shiraa'i cabdin addoon inuu usoo iibiyo iibiyo wajaba waxaa waajiba bayaanu noocii noociisa inuu caddeeyo aw mase daarin aw wuxuu tala saartay ama u dirsaday fii daarin fii bayci aw fii shiraa'i daarin guri inuu usoo iibiyo wajha waxaa waajiba bayaanu lmaxilati xaafadii in la caddeeyo wasikati iyo sakadii laa qadri amani lacagta qadarkeedi in la caddeeyo shardi maa fi asaxi muctamad haddaan qabanno wayushtaradu waxaa la shardiyaa min almuwakili kii wax dirsanayay lafdun erey baa la shardiyaa ereygaasoo yaqtadii keenay ridaa inuu raali yahay wadalika mithaalka wakaltuka waan ku dirsaday weeye fii kada arrinkaasaan kuu dirsaday aw amase fawwadtuhu arrinkii baan kuu soo bandhigay kuu tala saartay ilayka adiga ama mase anta adiga ayaa wakiilihii wakiilkayga ah fiihi arrinkaan kuu dirsaday qofki aan arrinkayga u dirsadaa qofka aan arrinkaa u dirsaday adiga ah falow qaal haddaba hadduu dhaho bic iibi ama mase actiq horee xasala wuu xasilaya alidnu fasaxii walaa yushtardan lamana shardiyo alqabuulu inuu aqbalo lafdan eray ahaan inuu ku aqbalo shardi ma aha waqiila waxaa la yidhi yushtardu waa la shardiyaa في sيq اcuudi iil waa yushtardu waa la shardiya waqiila waxaa l yushtardu waa la shardiyaa fii siyaq اlcuquudi cuquudda siiqooyinkeeda ayaa qabuulkii lagu shardiyaa kawakaltuka wadalika miaal siiqada cuquudi miaalkeeda waxaa weeye kawakaltuka waan ku wakiishay ama waan ku dirsaday duuna siyaq اlamr laakiin siiqooyinka amarka ku dheehan lama shardiyo sida wadalika miaalka bic iibi weeye waa actiq xore rukniga afraad ayuu mualif halkan ku tilmaamaya oo ah siiqadii wuxuu idhi qofkan muwakilka ee wax dirsanaya waxaa shardi ah inuu ku dhawaaqo lafdigii tusinaya inuu raalli ku yahay caqdigan wakaalada sida maalan inuu dhaho kale waan ku dirsaday arrintii baan kuu xil saaray hawshan adaan kuu wareejiyey adigaa wakiil hawshan iga ah iyo wixii la mid ah haddaba haddii uu dhaho addoonkan iibi ama addoonkan xore ama hawshaas soo qabo lafdigii wakaalad muna isticmaalin la soco amar buu bixiyey siiqadii wakaalada muna isticmaalay wuxuu isticmaalay amar xasala idnu idan baa markaa xasilay oo saasoo idankii ku xasilay maxaa kanaaba ka xeel dheerba kii hore kii u lahaa waan ku tala saartay waan kuu xil saaray waan kuu wakiishay mar hadduu amarba bixiyey waxaa sameeba hadduu yidhi kanaaba kasii xeel dheer marka wakaaladii bay ku xasilaysaa kaasi waa iijaabkii qawlkii ma la shardiyaa inuu kii wakiilka u dhaho waan aqbalay caqdiga wakaalada mayn lama shardiyo lafdan inuu ku aqbalo lama shardiyo maxaa yl tawkiilku waa bannayn lama shardiyo inuu qofkii marka aqbalo waaya laakiin waxaa la shardiyaa inuusan diidin wax yani macnihii aqbalitaanka ah ayaa la shardiya oo inuu wixii ficilkii ku dhaqaaqo ama ficilkii uusan diidin haddii u dhaho qof maalan hawshaasaan ku wakiishay wakiilkii inuu dhaho war hawshaa ku qabannahay hadduu diido uu ka hor imaada dalabkii ninkan mana wa ka dhiganta aqdiga wakaalada ma guntabin aa ninkan wuu diiday muhiimaddu waxay tahay inu qofkan inuu ka aamuso marka mar hadduu ka aamusay ficilkiina ku dhaqaaqay waxay ka dhiganta uu aqbalay caqdiga wakaalada qiil baa wuxuu le laga xoog badan yahay waa shardi muطlaqan inuu aqbalo waa shardi sida cuquudda kaleba qiil kalea wuxuu leeyahay maya e waxaan kala qaadaynaa siiqada wakaalada ku baxday hadday tahay siiqa alcuquud hadday tahay sida wakaltuka waan ku wakiishay hadday tahay waa shardi inuu qabuulkii hee la yimaado u dhaho qabiltu sida cuquudda kaleba loo aqbalay laakiin siiqadu hadday tahay siiqati amr sida bic iibi ama actiq xoree ama hawshan qabo haddii saas tahay oo siiqadii wakaalada aysan ahaynee siiqadii cuquudda aysan siiqati amr ay tahay markaa lama shardiyo in uu aqbalo maxay markaa waa ibaaxo amarka ibaaxu tusanaya waxay noo baneeyey wayushrad waxaa la shardiyaa min almuwakili qofkii wax dir min almuwakili qofkii wax dirsanaya lafdan erey la shardiyaa yaqtadii tusanaya ridaadu inuu raalli yahay caqdigan wakaltuka wadalika miaalka wakaltuka waan kuu dirsaday fii kada arrinkaas ama safawatu ilayka adigaan kuusoo bandhiga amase anta adiga ayaa wakiilii wakiilkayga fiihi arrinka dhexdiisa arrinkaa adigaa wakiiliga ah falow qaal haddaba hadduu dhaho bic iibi oo amase catiqu xoree xasan idin idankii waa xasilaya walaa yushardu lama shardiyo alqabuul aqbalid lama shardiyo lafdan lafdi ahaan in lagu aqbalo waqiila waxaa liyushardu waa la shardiya waqiila waxaa liyushardu waa la shardiya qabuulkii fii siiqi lcuquudi cuquudda siiqooyinkooda loo shardiya wadalika mitaalka wakaltuka waan ku wakiishay duuna siiqi lamr amarka siiqooyinkooda looma shardiyo ka bic iibi wey waa wala yaixu ma asaxayo tacliiquhaa tacliiqulwakaalati wakaaladii in lagu xidho bishardin shardi in lagu xidho ma asaxayso fil asaxi muctamad haddaan qaban faina jaza haddaba hadduu gooyo washarda uu u shardiyo litasarufi tasarufkii hadduu u shardiyo shardan shardi jaaza waa bannaan yahay walow qaal hadduu dha wakaltuka waan ku wakiishay wamataa casiltuka markastoon ku casilo fa anta wakiilihii wakiilkaygii unbaa tahay saxat way asaxaysaa filxaali markaa way asaxaysaa fil asaxi muctamad haddaan qabanno wa fii cawdihi inuu soo noqdo wakiilan wakiil bacda alcasli markii la casilay kadib alwajhaani labadii wej ee ku jiray tacliiqa wakaalada ayaa halkana ku jira alwajhaani labadii wej fii tacliiqa tacliiq lwakaalati ku jira ayaa halkana ku jira wayejriyaani labadaa wej way ku dareerayaan fii tacliiqi alcasli casilidii tacliiqeedii kuxidhitaankeedii shardi lagu xidhayo ku-xidhitaankii lagu xidhayey casligaas shardi wuxuu ku yidhi caqdiga wakaalada ma bannaano in lagu xidho shardi ama shardi ha ahaado sifada ku saabsan ama shardi agga waktiga hardiga sifada ku saabsan miaalkiis waa wey wuxuu hi haddii hebel uu yimaado wakiilkayii baat arrinkaa waa ku wakiisha waktigana waxaa wey maalan haddii bilhebel ay timaado arrintaa waan ku wakiishay taasi ma banaano sida cuquudda kale bayna u asaxaynin in la tacliiqiyo ayaan wakaaladan loo tacliiqin karin haddaba haddii caqdiga wakaalada uu gooyo uu tanjiisyo dhaho waan ku wakiishay laakiin tasarufkiibuu shardi ku xidhay oo maalan wuxuu idhi arigan inaad iibiso ayaan kuu wakiishay arigayga laakiin waxaad iibin doontaa markii bisha carafo la gaaro u fiirso wakti ku xidhay soo wakaaladii wuu gooyey laakiin iibkii wuxuu ku xidhay wakti waktigaabuu marka qofkan iibin doonaa taasi way asaxaysa way bannaanta maxaa yeelay dee wakaaladii muusan tacliiq u samayn markane tasarufkiimuu dib u dhigay haddii uu dhaho wakaltuka waan ku wakiishay laakiin mar kasta oon ku casilo wakiilkayga tahay nin cadho badan baad ahay oo isbedbedeli og haddii aad aragto anigoo intaan markiiba kugu cadhooday ku casilay markaa wakiilkayga baa tahay halkii ka hawsha ka sii wadaniyo hadalkayga ha u joojin waaya horta wakaalashadii way asaxaysaa saxad fi lxaal markaa horta wakiilashadii way asaxaysaa maxaa yeelay dee idankii baa la helay laakiin markii uu casilo oo dhaho waan ku casilay intuu ku cadhooday bu hi ku casilay ilan waan hore yidhi mar kastoon ku casilo waxa weeyaan wakiilkaygii baa ma soo noqonaya oo wakiil ma usoo laabanaya markaa wakiilkiisi mar labaad ma noqonaya taas laba weji ku jira waa labadii weji ku jira tacliiq alwakaala waa kii kule malifku laa yasixu tacliiquha bishardin fi lasax asax iyo muqaabilkiisii baa ku jira oo asax markaa wuxuu leeyahay ma soo laabanayo mar haddii uu casilay wakaaladii kuma soo noqonayo maxaa yeelay wakaaladii he wuu tacliiqiye wuxuu ku tacliiqiyey maxay haddii aan ku casiluuri fa anta wakiili idaa casaltuka fa anta wakiili haddaba shardi bu ku xidhay qayd bu ku xidhay marka labadii waj ee ku jira tacliiq lwakaala ma halkana ku jira oo sida muctamadka waxaa wey inuusan soo laabanaynin oosan wakiil dambe u noqonaynin inuu dee asagoo ku dhawaaqa mooyaane u dhaho wakiilkaygii baa tahay mooyaane laakiin wakaaladii hore kuma soo laabanayo muqaabil asaxna wuxuu le wuu soo laabanayaa waa kii asaxi ka soo horjeeday kaa hore isna wuxuu leeyahay wuu asaxayaa inuu soo noqdo labadaa wej ee asax iyo muqaabilkiisa ayaa waxay ku dareerayaan buu ihi eh, tacliiq alwakaala ku jiray tacliiq alcasl casligii in casilaadii aydna shardi lagu xidho ma asaxaysaa mise ma asaxayso mael haduu dhaho haddii berri waaga uu beriyo wakaaladii waan kaa casile la soco haddaba wuu tacliiqiyey casligii wakti buu ku xidhay marka taasi ma asaxaysaa labadii wej ee ku jiray tacliiq alwakaala ee halkana ku jiro oo asax iyo muqaabilkiisa asax muxuu leeyahay casiladii casligii ma soconayo sayse wakaaladii in la tacliiqiya u soconayn ayuusan casli u soconayn ha gooyo hodhaho waan ku casilay laakiin hadduu waktiga ay yimaado waan ku casila ma soconayso muqaabil asaxna wuxuu leeyahay casiladii way soconaysaa wuxuu uhi walaa yasixu ma asaxayo tacliiquha wakaalada in lagu xidho bishardi shardi in lagu xidho ma banaana fi lasaxi muctabar haddaan qaban fa in najasa haddaba hadduu gooyo wa sharda uu shardiyo litasarrufi tasarrufkii shardan shardi hadduu shardiyo jaaza arrinkaasi waa banaaya walow qaal hadduu dhaho wakaltuka waan ku dirsaday wamataa casiltuka mar kasta oo aan ku casilana fa anta adigu wakiilii baa tahay wakiilkaygii saxatu asaxaysa fi lxaali marka fil asaxi muctamad haddaan qaban wa fii cawdihi inuu soo noqdo wakiilan wakiil bacda alcasli markii la casile kadib alwajhani labadii wejee ku jiray fii tacliiqiha tacliiq ilwakaalati ayaa halkana ku jira wayajriyaani labada waj way ku dareerayaan fii tacliiqi alcasli casliddii waxa weeye tacliiqinteedii ama ku xidhitaankeedii sharti lagu xirayay wallahu tacala aclam wsala allah waslama ala nabina maxamed